la xukum noqonayaan tan noocaasoo kalea waxaa looga jeedaa garannay marka cibaadada loo socdo wasiilada iyo waddada lagu gaadhayo cibaadada ajar baa laga helayaa tallaabo kastana ruuxa waxbaa looga qoraya hadday tahay marka jimcada iyo salaadaha jamaacada iyo marka xajka loo socdo iyo marka salaadda ciidda loo socdo iyo marka jihaadka loo socdo iyo marka khayr oo dhanba loo socdo socodkaasi wuxuu markaa yahay mid wasiila u ah cibaadada saas aawadee waxaa looga qorayaa ruuxii khayr baa looga qoraya waana soo sharaxnay banii salimata diyaarakum tuktab aasaarukum ree bani salamow guryihiinna laasima raadadkiinna ayaa laydiin qorayaa iyo tallaabooyinkiinna waatuuna ilaahay yidhi wa naktubu maa qaddamuu wa aahaarahum waxaannu qoraynaa waxay hormarsadeen oo camala iyo raadadkooda iyo tallaabooyinkoodana waa u qoraynaa haddaba marka cibaadadii laga soo laabto oo la doonaayo ruuxu halkuu socodka ka bilaabay inuu ku noqdo sidiiba ajarkii looga qoraya waayo attaabicu taabic waxay taabicu tahay cibaadadii xajka markuu tago kusii socodka uu ku sii socdo sida ajar looga qoraayo ayaa ka soo noqodka uu ka soo noqonayo ilaa halkuu ka bilaabay ku soo noqonayana ajar looga qoraya waana ta axaadiista ay ku soo aroortay idaa qadaa axadukum xajahu falyatacajal ilaa ahlihi fa innahu acdamu liajri markuu midkiin xajkiisa soo guto ehelkiisa ha u soo degdego waayo degdegga uu ehelkiisa u soo degdegayaa yadaa u weynaansho badan ajarkiisa waa xadiis marfuuca wa qawaahu alalbaaniyu raximahu allah axaadiista qaarkood waa tii ku soo aroortay marka nebigu sala allahu alayh wasalam uu tago salaadda ciidda khalafa atariiq marka uu ka soo noqonayo waddadii waa beddeli jiray oo waddaduu ku tegey waddo aan ahayn buu soo mari jiray wuxuu u beddelayaa waddadii yacni si waxa weeye ajarku ugu bato halkaa waxaan baraarujinayaa waxay bacdu annaas ama bacdu almashaayikh ay dooneen inay qiyaas geliyaan oo yidhaahdaan sida salaadda ciiddaba waddada lagu tegey iyo waddada lagaga soo noqonayo loo kala duwaayo ayaa salaadaha kalena sida salaadaha faralka ah waddada lagu tegey iyo waddada lagu soo noqonayo in loo kala duwaa ay sunna u tahay laakiin taas waxay ku yidhahayn min baabi alqiyaas laakiin saxiixu waxay tahay qiyaaskaasi inuu marduud yahay waanay saxiix ahayn waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lagama soo rarin salaadaha tegista uu tegayo inuu waddada kala duwi jiray amaba saxaabada uu sunneeyo uu yidhi waddadii aad soo marteen markaa ku soo socoteen wadda aan ahayn marka dambe ku laabta taasaa idin ajar badane saas aawadeed almukhaalafa fi tariiq in lagu sameeyo salaadaha faralka ah yacnii sunno ma ah mawdic ay ku soo aroortay keliya bay sunno ku tahay qiyaaskana baabka cibaadaadka waa la cidhiidhiyaa ta kale sunno tarkiya kii qaabilsan wuxuu noqonayaa dee mid marduuduu noqonaya arrinkaasina hadduu waxa weeyaan ahaan lahaa sunne nebiga sala allahu alayh wasalam baa caddayn lahaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa samayn lahay wa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqii laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan nebigu sala allahu alay waslam inuu ka dibdhigaana ma bannaana biijmaaci alculamaa bayna ku bannaanayn khayr hadduu ku jiri lahaa sidaa in la sameeyana saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa samayn lahaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa samayn lahayd low kaana khayran la sabaquuna ilayh aan u soo noqonno masalada marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal cibaadada wasiiladii iyo waddadii lagu tegey iyo tallaabooyinkii ku gaadhsiinayey sida ajar looga helaayo ayaa noqodka laga noqonayana ajar looga helayaa waayo waxay taabic u tahay cibaadadii waana dhammaystirays waana dhammaystiraysa marka mukmilaadka iyo tawaabicda sheekhu wuxuu uga jeedaa taas ayuu uga jeedaa alqaacidatu ahaalisa qaacidada saddexaad almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada ama dhibaatadu waxay soo jiidaysaa fududayn wa jamiicu rukhasi ashariicati wa takhfiifaatuha mutafaricatun can hada alasli shareecada ruqsooyinkooda dhammaantood wa takhfiifaatuha iyo fudaydinahooda dhammaantood mutafaricatun can haada alasli waa mid ka farcantay asalkan oo shareecadu waa yusri waatuu ilaahay yidhi yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd oo idinlama doonayo culays iyo adayg idinlama doonayo wuxuu kaloo ilaahay yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kallifi maayo karaankeediiyo awooddeeda mooyaane wax kale ku kallifi maayo wuxuu kaloo ilaahay yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wuxuu kaloo allah yidhi fattaquu allaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam addiinu yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa halabah diintu waa mid fudayd u saaxiiba ruuxna diinta iskuma adkeeyo inay diintu ka qaalib noqoto mooyaane shareecadu waa samxa waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska culammada qaarkood ay taxsiiniyeen wa minhum asheikhu alalbaani raximahu allah bucistu bilxaniifiyati asamxa waxaa layla soo diray diintii xaniifiyada ahayd ee shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaysay ee assamxa sahlanayd culammadu waxay yidhaahdeen waa xaniifiya filictiqaad waa samxatun fi asharaa'ic xagga caqaa'idda marka laga eego waa xaniifiya oo shirki wax la yidhahdo shaqo kuma leh ikhlaas weeye shirkina waa ka soo iilanaysa waana samxatun fi asharaa'ic xagga shareecada marka laga eegiyo axkaamtana waa samxa sheekhuna macnaha noocaasa waa caddaynaya marka almashaqatu tajlibu ataysiir qaacidadaas waa qaacida muhima takhfiifaad fara badan baa shareecada ku yimi takhfiifaadka waxaa ka mid a ah rukhsooyin badan hadday tahay ruuxa buka ee xanuunsanaya iyo ruuxa musaafirka in loo banneeyey ramadaantii inuu afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar oo hadduu buko ama safar yahay waa afurayaa oo waxaa u bannaan ramadaantii inuu afuro oo dib ka qalleeyaa u bannaan waa haddii xanuunkaasi uu yahay xanuunuu filaayo inuu ka bogsanaayo uu malaynaayo ayuu dib ka qallaynayaa laakiin hadday tahay xanuun weyn oo uu filayo inaannu ka bogsan doonin markaa fidiyuu bixinayaa oo raashin buu bixinayaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waata ilaahay aayadda ku sheegay waxaa soo gelayaa takhfiifkii markaa gaabinta ahaa ruuxii musaafirka iyo socdaalka ahaa waxaa loo sharciyeeyey inuu salaadda qasriyaa loo sharciyeeyey wa idaa darabtum fi alardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min alsalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu axaadiis fara badanoo mutawaatiran qasriga salaada uu musaafirku qasrinayo salaadaha afar afartaa axaadiis mutawaatira ku soo aroortay waxaa ka mid a ah takhfiifaadka shareecada ashyaada qaarkood in ibdaal lagu sameeyey sida ruuxaas xanuunka joogtadii hayo loogu beddelay soonkii fidye loogu beddelay oo rukhsatu ibdaal waa nooc kale oo takhfiifa waxaa ka mid ah rukhaska shamciga salaadaha la jamcinaayo oo dadka dawil acdaarkaa loo banneeyey duhurka iyo casarka inay jamciyaan oo isu keenaan oo isku mar tukadaan maqhribkiiyo cishahana ay jamciyaan ama jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir oo isku mar ay tukadaan loo banneeyey hadday markaa kuwa socdaalkaa tahay hadday kuwa xanuunsanaya tahay haddii dad kale oo markaa acdaar u saaxiiba tahay sida ruuxa carafa jooga rukso gaara loogu rukhseeyey inuu duhurka iyo casarka jamciyo jamcu taqdiim maqhribkii cishahana habeenka musdelifa inuu jamciyo jamcu ta'khiir ruksooyinka shareecada dhammaantood qaacidadan bay gudagelaysa waxaa kaloo qaacidadan soo gudagelaya addararu yuzaalu sharcan qaacidaday culammadu yidhahdaan dararka waa la zuuliyaa sharci ahaan qaacidadana qayd kaley culammada qaarkood geliyeen oo waxay ku geliyeen laa bidararin mislih yacni markaa dararka waa la zuuliyaa laakiin darar la mid ah ama darar ka weyn laguma suuliyo laakiin darar ka hooseeya waa lagu suulin karaa oo dararrada waa dhacdaa in la ysku daafaco oo hadday laga fursan waayo labada darar marka akhafu dararayn la odhanaayo waa maxay akhafu dararaynku ruuxii wuxuu ku khasban yahay labada darar buu ilaaba ilaa mid ku khasban yahay weji kale oo saddexaad ma dhaqna qaacidadaa tadbiiqeeda bacduunnaas waxay geliyaan meela aanay gelaynin oo sida saxiixa in la geliya aynay ahayn meeshaasi waa maxay meelaannu ruuxu labada darar ku khasbanayn oo weji kale oo saddexaad suuragal yahay bay waxay yidhaahdaan waa akhafu dararayn masalan laba qoolo ayaa fitan islaynaya waa dagaal fitana dagaal sharciya ma aha labada qolobana waa la garanayaa inay ku sugan yihiin dulmi iyo dembi ku sugan yihiin waa la garanayaa masalan hadduu ruux yidhaahdo labadu labaduba dulmi ha ku sugnaadee laakiin qoladan baa darar yar oo iyagaa sahlan marka akhafu dararaynku wuxuu keensanayaa in qoladan dhibaatadoodu sahlan tahay aan la safto si qolada dhibaatadoodu daran tahay ama weynaansha badan tahay loo daafaco taa jawaabteedu waxay tahay qaacidada akhafu dararaynku maqaamkeedu halkaa ma aha waxay culammadu tilmaameen labada darar weji saddexaadoo looga baxsan karaa waa inaynay jirin labadan qole ee markaa dulmiga isku laynaya ee dagaalka fitankaa ah ku jira haba kala dulmi bataane in labada qolo mid la raaca laguma khasbanee ictisaal baa suuragal ah sida nebiguba amray sala allahu calayh wasalam marka fitanku dhacaan in la ictisaalo oo labadaba laga dheeraado axaadiis fara badanoo mutawaatiraana ku soo aroortay oo uu nebigu sheegayo marka fitanka in labada qoloba laga dheeraado uu tilmaamayo oo uu nebigu sheegayo sala allahu calayhi wasalam in xataa seefaha la burburiyo hubka la jejebiyo saxaabada qaarkood xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey siduu sheegaayo wuxuu yidhi oo saxaabigu weyddiiyey haddii laysoo khasba buu yidhi oo labada saf markaa lay taago oo labadii saf midkood lay taago maxaan yeelaa buu yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yacni seefta ha u qasdo inuu ku dhufto dhagaxa oo afka ha ka jebiyo yacni seeftiisa ha burburiyo xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey axaadiista kale ee sheegaysa kasiruu fiiha qasiyakum wa awtaarakum hubkiina burburiya waa axaadiis fara badan axaadiista sheegaysa gacmaha laabta ilaa inta laydin dilaayo mar hadduu dagaalku fitan yahay axaadiis fara badan baa ku timi marka in la yidhaahdo akhafu dararayn baan ku bannaynayaa iyadoo uu nebigu amray dagaalada fitanka in laga dheeraado uu amray waa cagsi la dabagediyaayo siduu nebigu amray cagsigeeda la amraayo la doonayana sibqa sharciya in loo yeelo say sibqa sharciya ku yeelanaysaa marka almuhim qaacidadan furuuc badan bay leedahay waxayna ka mid tahay qawaacidda shanta ee waaweyn ee marka masaa'il badan ku xarooto ayay ka mid tahay almashaqatu tajlibu ataysiir qaacidadan saddexaad oo almashaqatu tajlibu ataysiir waxyaalo badan buu sheikhu tusaaleeyey oo ay ka mid tahay ashyaada qaarkood oo dhibaata ku jirto in wixooda yar la cafiyey ama waxa weeye la sahlay oo wixii lagu markaa mashaqoonayo wixii lagu dhibaatoonayo oo aan la iska ilaalin karin in waxa weeye la saamaxay oo aan la adkaynin sida dhiigga nijaasta intiisa yaroo kale in la cafiyey yasiir waatay culammadu ka cabbiraan sida ashyaadaan la iska ilaalin karin bisadaha iyo ashyaada la midka ah oo sida weelka iyo looga ilaaliyaa ay iska adag tahay haddii la yidhaahdo waa nijaasana dadku ay ku dhibaatoonayaan waa la sahlay oo waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam innahaa laysat binajas innahaa min altawaafiina calaykum waaltawaafaat bisaddu nijaas ma aha waxay ka mid tahay ashyaada markaa tawaafiinta idinku wareegaya ayay ka mid tahay bimacnaa waxaa looga jeedaa sida laysaga ilaaliyaa waxaa ku sugan mashaqo masaladana kollay dibna waa inooga keeni doonaa oo waxyaalaha cusrigu ku sugan yahay in waxa weeye shareecada lagu saamaxay qaacido dambe ayay ku iman doontaa masaladana tawdiix ka badan ayaa inoogu iman doona insha allahu tacaala waxaa ka mid ah ashyaada kale ee qaacidada soo gudagelaysa ka farcamaysa in danniga khaalibkaa ah loo noqdo wixii yaqiin in la helaa aynay suuragal ahayn amaba cusri ku jiro in yaqiin la helo waxaa loo noqonayaa dannu ashyaa badan baana taa ku dhismaysa sheekhu wuxuu idhi raximahullah alqaacidatu alraabica qaacidada afraad alwujuubu yatacallaqu bilistiطaacati waajibnimadu waxay ku tacalluqdaa karaankiiyo awoodda falaa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura waajib ma jiro awoodi waa la awoodi waayey oo laga caajisay la jidhkiisa waajib ma jiro walaa muxarama maca adaruura shay la xaaraantinimeeyeyna ma jiro daruuro iyo ka fursan waa la jidhkiisa shay la xaaraantinimeeyey ma jiro qaacidada uu sheikhu halkan inoogu sheegaya raximahu allahu raxmatan waasica waa qaacida cadiima qaacidadaasi waxay ku saabsan tahay waajibaadka shareecadu waxay ku xidhan tahay istitaaca ama awood bay ku xidhan tahay in la awoodo qaacidadana adillo badan baa u daliila oo allah wuxuu yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeediiyo waxay awoodaysa mooyaane wax kale ku kallifi maayo wuxuu kaloo ilaahay yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha wuxuu kaloo allah yidhi fattaquu allaha ma istatactum ka baqa ilaahay intaa kari kartaan inaad ka baqataan ka baqa wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiidka saxiixa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro waxaa kala timaadaan intaa awoodi kartaan intaa awoodi kartaan kala kaalaya marka waajibaadka shareecadu waxay ku xidhan tahay istitaacada ayay ku xidhantay saas aawoodee culammadu waxay yidhaahdeen laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura waajib ma jiro awoodi waa la jidhkiisa waajib ma jiro oo bimacnaa waajibkaasi haddaannu ruuxu awoodaynu waa ka dhacayaa takliifu maa laa yutaaq wixii aanu ruuxu awoodi karayn lagu kallifo oo aanu lilcajzi u awoodi karayn in lagu kallifaa shareecada kama mid aha saas aawadeed buu shaekhulislaam ibnu taymiya raximahu allahu raxmatan waasica oo u yidhi salafku waxay ku ittifaaqeen oo isku waafaqeen inaanay dadka waajib ku ahayn waxaanay u kari karaynin lilcajzi ee waxaa lilcajzi aynay u kari karaynin yacni waajibkoodu u yahay wuxuu ka dhacaayo oo aan saarrayn haddaba waxay u qaybsamaan waxyaalaha qofku aanu awoodi karayn mar yasqutu ila albadel marna yasqutu ilaa hayri badel laba nooc bay culammadu u qaybiyaan ashyaadda aanu ruuxa awoodi karayn ama dadku aynay awoodi karayn mar isagu shaygaasi waa ka dhacayaa laakiin beddel baa waajib ku noqonaya marna shaygu waa ka dhacayaa beddelna waajib ku noqon maayo beddelna waajib ku noqon maayo marka beddelku waajibka ku noqonayo waxaa tusaalihiisa ka mid ah mithlu qowlihi tacaala wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin soonkii markaanu qofku awoodi karayn odayaashii gaboobay ee aan kari karaynin inay soomaan iyo islaamihii gaboobay ee aan iyaguna kari karaynin inay soomaan soonkii waa ka dhacayaa oo ilaaba ilaa soon la kaalaya la odhan maayo laakiin beddel baa waajib ku noqonaya beddelkaasi wuxuu yahay fidyo waana ta aayadda lagu sheegaayo waxaa kaloo ka mid ah ashyaada beddelku oo laasimka noqonayo salaadda marba noocu ruuxa awoodi kari waayo waajibaadkeeda waa ka dhacaya ka kale uu kari karo ayuu u dhacaya salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa jambin sida xadiiskii cimraan ku soo arooray ee saxiixa ahaa ashyaada qaarkood oo waajibaadka ka mid ah hadduu ruuxu kari kari waayo waa dhacayaan oo waxay u dhacayaan ilaa hayri bedel bedel la'aantii bay u dhacayaan waana qaalibka waajibaadka oo wixii aanu kari karaynini waxay noqonayaan mid ka dhacaya ayay noqonayaan nooca hore ee bedelka u dhacayana waxaa soo gelaya kafaarooyinka tartiibsan ee muratabka ah siduu sheikhuba baraarujinaayo wa min hada alasli alkafaaraatu almuratabatu ida cajaza can alaclaa intaqala ila maa duunah kafaaraadku waxay u qaybsamaan laba qaybood qaar la tartiibiyey oo shaygaa samee haddaad kari kari weydo saa samee sida kafaaratu dihaar faman lam yastatic iyo faman lam yajid baa ku sugan faman lam yastatic marka ugu horraysa waxaa la saaray inuu qoor xoreeyo laakiin taa markuu kari kari waayo ayuu ta ka hoosaysa u guuraya taa markuu awoodi kari waayona ta ka sii hoosaysa ayuu u guuraya waxaa la mid a kafaaratulyamiin saddexda hore waa mukhayar laakiin ta dambe oo soonka ah intiqaalka loo intiqaalayee loo guurayaa waxay ku xidhan tahay in saddexda hore la awoodi waayo fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba saddexdaas waa mukhayara waa kafaara la takhyiiriyey oo taas samee ama taas samee ama taas samee ta ka dambaysa guurista loo guuraya waxay ku xidhan tahay in la awoodi waayo saddexdaa hore faman lam yajid fa siyaamu halaatati ayaam ashyaada dhacaya oo cajsiga iyo awoodiwaaga u dhacaya waxaa ka mid ah xajka ayaa ka mid ah oo haddaanu asaalatanba ruuxu xoola ahaanba u kari karin xajka dee xajku waajibba ku noqon maayo oo allah wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila laakiin hadduu xoola ahaan ruuxuu awoodi karo laakiin badan ahaan aanu awoodi karin oo jidh ahaan inuu u guto ayaanu kari karin waa ruux gaboobay oo kale oo mana socon karo mana qaadmayo ruuxaasoo kale waxay noqonaysaa waajib ku noqonaya hadduu faralkii ku istiqraaray in laga xajiyo sida gabadhii nebiga u timid sala allahu alayh wasalam ay mas'aladaa u weydiisay ay ku tidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ina fariidata allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiiran laa yahbutu cala alraaxila afa axuju canhu dabeedna nebigu u caddeeyey sala allahu alayh wasalam qaanta aabbaha lagu leeyahay haddaad qaantii aadamigaba inaad ka guddaa ay suuragal tahay waxna u tarayso taasi fa daynullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo ashyaada waxaa ka hooseeya loo intiqaalaya waxaa ka mid a munkaraadka beddelaadda la beddelayo oo la ghayirayo sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegaayo man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fa in lam yastatic fa fa in lam yastatic fa fabiqalbih wadalika adcafu liimaan gacanta inuu ku beddelo munkarkii markuu ruuxu kari kari waayo wuxuu u guurayaa inuu afka ku beddelo ku dooriyo hadduu taa awoodi kari waayona wuxuu u guurayaa inuu qalbiga ka naco ka karaahiyaysto una ka faaruqo taas yadaa buu guuraya qalbigii inuu ka khayiro awoodi kari waayona ma suuragal aha saas aawadeed bay culammadu waxay yidhahdeen labada martabe ee hore waa fardun cala alkifaaya oo munkarkii in gacanta lagu beddelo ama afka lagu beddelaa waa fardi kifaa'i ah laakiin in qalbiga laga naco laga karaahiyaysta waa fardu cayn calaa kulli axad oo cidnaba kama dhacayo inta iyo garashadiisu joogto ruuxa waa saaran saas aaweed buu shaykhulislaam ibnu taymiya marka uu yidhi munkarka in qalbiga laga naco qalbiga laga qayiraa waa fardu caynin calaa kulli axad fardu cayn buu ku yahay shakhsi kasta saas aawadeed baa cabdullahi ibn mascuud markii lagu yidhi halaka man lam ya'mur bilmacruufi walam yanha cani ilmunkar cabdullahi mascuud waa inkiray xadiiska dabaraani ku soo wariyey kabiirka kana asaxday cabdullahi bn mascuud baa waxaa lagu yidhi waa halaagsamay kaan macruufka amrin munkar kana reebini waa halaagsamay markaasuu cabdullahi mascuud yidhi ma halaagsamin kaas wuxuu yidhi waxaa halaagsamay halaka man laa yacrifu qalbuhu almacruufa waalmunkar ka qalbigiisu macruufkiiyo munkarka aanu garanin oo munkarkii qalbiga yacni aan ka nicin kaasaa halaagsamay waayo isagu faral buu ka tegey laakiin kan kale waxay noqon kartaa fardu kifaa'i isaga hadduu doono uga dhacaaya cajzi uga dhici karaa ayuu noqon karaa marka waajibaadku waxay ku dhacaan lilcajzi walaa muxarama maca adaruura markay culammadu sheegayaan kollay masalada daruurada dib buu inooga keeni doonaa iyo aldaruuratu tuqadaru biqadariha marka dib baynu ka arki doonaa insha allahu tacaala laakiin ka qaacid ahaan waxaad sii ogaataa waxyaalaha maxduuraadka ee muxaramaadka ahi marka ruuxu u dhibaato galo oo dhibi ku kallifto oo wuxuu kaga fursadaa aynay jirin mutacayinna dararkaasi uu yahay xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa in shayga asaalatan xaaraanta ahaa inuu u bannaanaado ayuu noqonaya waxaana u daliila mislu qowlihi tacaala faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liismin faina allaha gafuurun raxiim waxaa kaloo u daliila qowluhu tacaala wamaa lakum anlaa ta'kuluu mima dukira smu اllahi calayhi wqad fasala lakum ma xarama عalaykum ila ma durirtum ilayh aayaadkaasna waxay ku tusinayaan shaygii xaaraanta ah ee addoonka loo dhibaato geliyaa inay u bannaanaanayso oo xalaal u noqonayso laakiin waxaa la shardiyaa shaygaasi waa inuu yahay sida aayaddaba ka muuqata wax loo dhibaato geliyey ilaa ma durirtum ilayh weji kale uu kaga fursadaa hadday jirto aayaddu kay bannaysay ma soo gelaayo li'annahu ma durra ilayh waayo looma dhibaato gelin waxa kaloo la shardiyaa wa an yakuuna mima tandaficu bihi daruura waa inuu yahay wax ay daruuradu ku daafacmayso ee haddaanu shaygu daruurada waxba ka taraynin oo daruuradii aynay ku daafacmaynin liajli daruuruu ku bannaanaanaya ma suuragal ah saas aawadeed culammadu baabkan waxay soo qaataan laba qaacido alqaacidatu aluulaa waa in la yidhaahdo addaruuraatu tubixu almaxduuraat daruuraadku waxay banneeyaan waxyaalaha xaaraanta ah iyo qaacido labaad oo ah addaruuratu tuqaddaru biqadariha daruurada waxaa la qadariyaa qadarkeeda oo kalba intay la eg tahay baa la eegaa waxaa laga qaatay addaruuratu tuqadaru biqadariha hayra baaqin walaa caadin baa laga qaatay waxaa kaloo laga qaatay hayra mutajaanifin liismin yacnii qaydka ama shardigaasaa laga qaadanaya oo xaalka hayra mutajaanifin liismin iyo xaalka hayra baaqin walaa caadin waa qaacidada carabiyadu tilmaamayso alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku wuxuu sifo u yahay saaxibulxaalka wuxuuna qayd iyo shardi u yahay caamilulxaalka saaxibulxaalku waa ka idiraar ku haleelaayo ee loo dhibaato gelinaayo inuu xaaraantii isticmaalo ama tanaawulo saaxibulxaalkuna yacni ficilka ayuu ku dhacaya oo udurra ficilkaa laftiisa wuxuu yahay caamilulxaalka oo xaalka isagaa ku camal falaya xaalkii waa macmuul ficilkiina waa caamil marka buu shardi u noqonaya qayd buu u noqonaya bimacnaa shardi u noqonaya baa loo jeeda marka marka loo dhibaato geliyo bishardi waa inuu yahay hayra baaqin walaa caadi cala axadi tafsiirayn ama bishardi waa inuu yahay hayra mutajaanifin liismin oo lagu fasiray inaanu daruurada qadarkeedii dhaafin intay daruuradu ku daafacmaysay waa inaanu ka tallaabin oo ka gudbin ee qadarkay daruuradu ku daafacmaysay hadduu ka tallaabo oo ka gudbo tajaanafa liismin ama wuxuu la yimi xadgudub buu la yimi oo baqyi ama cudwaan ayuu la yimi waxaana ahlucilmiga qaarkood sheegeen ashyada daruuraadku waxyaale aynay bannayn baa jira waxaa ka mida gaalnimada biittifaaqi alculamaa gaalnima kuma bannaanaato daruuro ikraaha shuruuddiisii dhammaystirtay gaalnimadii daahir ahaan loo samaynayay waa ku bannaanaataa ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan weliba waxa u sharti ah qalbigu waa inuu iimaankii ku xasilloo yahay waanuu iska beddelin oo kufriga uu samaynayaa ama uu odhanayaa litakhallus shuruuddii ikraahuna waa inay dhammaystirantay ee eh, habeen la ikraahay haddii shuruuddii ikraah waa ayna dhammaystirnayn ikraah waxba kama badbaadinaayo marka lidaruura kufriga kuma bannaanaado taana culammadu waa isla oggol yihiin waayo dad badan oo gaaloobay waxay u gaaloobayaan waa liajli dunyaa ama wax la mida cudurdaarna loogama dhigin allahna wuxuu ka soo reebay kuwa gaaloobaya oo gaalnimo ku hadlaaya ama gaalnimo samaynaaya kuwa la ikraahay oo qura laga soo reebay cadhadii iyo cadaabkiiba bisharti weliba iimaankuna qalbigoodii ku xasilloona halkaa waxaa ka baxday haddaan ikraah jirin walow haba yidhaahdo iddiraar baa jiree inaannu cadaabkii iyo cadhadii ilaahayba kaga badbaadaynin liajli daruura waxay kaloo culammada qaarkood sheegaan taa waa laysla ysla oggolaya hore aynu soo sheegnaye ashyaada qaarkood oo kale oo bakyiga iyo xadgudubku ka mid yahay oo fawaaxishtu ka mid yihiin inaanay idiraarka ku bannaanaan oo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaamatu ibnualqayim waxay labadooduba sheegeen shanta umuurood ee lagu sheegay aayatulacraaf xaal axwaasha ka mida ma bannaanaadaan xaalul iyo hayruliddiraar toonna daruurana ma bannayso waana shanta lagu sheegay aayatulacraaf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قاعدة مركو شيخ كهذا القاعدة الرابعة وحير فروع لذا وحكمدة إن يبنان تهي روح هذه صفك كبوح سمو وصفك ميلو كقلوايو صفتن بكلقي إنو صفن كرو وإمامك كحرن كرو ومن فروعها jawaasu linfiraadi fi safi idaa lam yajid mawdican fi safi aladii amaamah furuucdeeda waxaa ka mid ah in safka lagu keli noqdaa inay bannaan tahay marka uu waayo mawdic ka waayo safka ka horreeya lianna alwaajibaati alatii hiya acdamu min almusaafati bialitifaaqi tasqutu maca alcajzi waayo waajibaadka ka weyn safashada dadka lala safto waajibaadka ka weyni oo laysku waafaqsan yahay inay ka weyn tahay waxay ku dhacaysaa marka la awoodi waayo faalmusaafatu min baabi awlaa wa axraa safashada dadka lala safanayo oo salaadda safkeedii saf la wada gelayana marka la awoodi kari waayaa in dadkii lala saftaa inay dhacaysaana waa calaa sabiili alawlaa waa sida mudnaanshaha badan markaa sidaa uu sheikhu sheegay ayaa saxiixa amaa culammada qaarkood siday yidhaahdaan oo ah hadduu safka ka horreeya meel ka waayo nin buu ka soo jiidanayaa safka ka horreeya ou la soo baxaya dabeedna kaasuu la safanayaa ay ahlucilmiga qaarkood sidaa yidhaahdeen sidaasi saxiix ma aha ee waa daciif waa midda koowaad ee xadiiskay u cuskadeen oo sheegaya in nin lagala soo baxo la soo jiito safka hore waa daciif oo ma asixin wamaa buniya calaa daciifin fa huwa daciif wixii daciif lagu dhisaana isna waa daciif waa midda labaade waajibaadka ka weyn safashada dadka lala safto waxay ku dhacdaa marka la awoodi waayo marka haddii waajibaadkii ka weynaba ku dhacayaan marka la awoodi waayo kanna inuu ku dhacayo safashada dadka lala safanayaa awoodista la awoodi waayo inuu ku dhacaayo waa calaa sabiili awlaa waa midda kale waxaa kaloo ku sugan safkaa hore ninka laga soo jiidanayo isagii waxaa laga soo saarayaa safkii fadliga badnaa waxaana loo soo saarayaa saf laga fadli badan yahay waxaana loogu soo saaraya limaslaxati alkhayri ruuxana naftiisaa ka horraysaa nafta kayrkii waata kale waxaa ka dhalanaysa safkii hore in khalaal ku dhaco oo wax ka bannaanaado taraasiga in la sameeyo la isku dhowaado oo yacni bannaanaansho aan laga helinna adiladu waa inoo tilmaamaysa waxaa kaloo keensanaysaa dadka inay dhaqaaqaan si ay markaa makaankan yacni aanu u bannaanaan ay isu durdurkaan xarako badan baa ka imanaysaoo marka waxa waye dad badan saamaynaysa mafaasid kalena waa ka iman kartaa saas aawadeed sida saxiixi waxay tahay markaa la awoodi waayo oo safkii hore ka buuxsamo meelna uu ka geli kari waayo laba mid bay taagantahy waa in la yidhaahdo sug inta cidi ku imanayso waxaana dhici karta inay cidiba iman weydo oo ruuxa jamaacadii sidaa ku dhaafto inay cidi iman weydaana wax isaga xaggiisa ka xasilaya ma aha waa wax khayr ku xidhan marka iyama aslaxa in la yidhaahdo yacni ma xidhan kartid salaadda ilaa ay cidi kula xidhato aad wada safataan oo ay dhici karto jamaacadii inay saa ku dhaafto iyo in la yidhaahdo maya sidaada ku xidho waxa kari kari weyda waa kaa dhaceen oo lagu camal falo adillada caamka ah idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum ta saxiixii waa taa dambe oo ah in la yidhaahdo waxaad kari karto hadda la kaalay waxaanad awoodi karinna waa kaa dhaceen masalada ku saabsan walaa muxarama maca adaruura ashyaada daruuro qofka u bannaysay waxay u qaybsamaan shay mubaax intuu u noqdo aan wax kala saarnayn wax kalena raacayn iyo shay intuu u bannaanaado haddana wax kale ay laasim ku noqonayaan oo baabka xajka waxay ahlucilmigu sheegeen daruuraadkii waa bannaynayaan waxyaalaha xaaraanta ah oo xaajigii waa u bannaynayaan ama muxrimkii waa u bannaynayaan ha yeeshee fidya ku waajibaysa waatuu ilaahay uu yidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk oo ruuxii xaajiga ahaa waxaan u bannaanayn isagoo muxrima ah, inuu timihiisa jaro ama xiiraa uma bannaana haddaba hadday dhacdo timihii in injiri kaga dhalato oo bahashaasina ay cunayso dulinkaasi uu cunaayo oo aad u dhibaataynayo ma waxaa la odhanayaa dhibaatadaa ku sabir mise waxaa la odhanayaa waxaa ku bannaanaatay inaad xiirto oo fidyo bixi mee waxaa lagu odhanayaa ta dambe sida nebiguba sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi kacbu bnu cajura oo nebigu wuxuu arkay sala allahu alayh wasalam kacbu bnu cajura oo muxrim ah iyadoo injirtu wejigayga sidaa ugu soo daadanayso intay fara ka qabto ayuu nebigu i arkay buu yidhi dabeedna markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi sala allahu calayhi wasallam ayu'diika hawaamu ra'sik war dulinka madaxaaga ku sugani ma ku dhibayaa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi timahaaga xiir yacnii fidyada caynkaasana samey oo ama neef qal ama lix miskiin quudi ama saddex maalmood soon marka almuhim waxyaalaha maxduuraadka ee xaraamka ixraamka ku xaaraantinimoobay haddii daruura keensato maxduurka waa u bannaananayaa fidyana waa ku waajibaysa alqaacidatu alkhaamisa qaacidada shanaad alshariicatu mabniyatun calaa aslayni alikhlaasi lilmacbuudi waalmutaabacati lilrasuuli sala allahu alayh wasalam shareecadu waa mid lagu dhisay calaa aslayni laba asaloo waaweyn baa shareecada lagu dhisay alikhlaasu lilmacbuudi waalmutaabacatu lilrasuul humaa labadaa asal waxay yihiin waxaa kuu bannaan alikhlaasu inaad rafciso iyo inaad jartaa labadoo ku bannaan haddaad rafciso waxay noqonaysaa humaa alikhlaasu lilmacbuudi waalmutaabacatu lilrasuuli sala allahu aleyh wasalam labadaa asal waxay yihiin in allaha macbuudka ah cibaadada loo saafi yeelo oo isaga loo gaar yeelo rasuulkana sala allahu alayh wasalam la raaco daahiran wa baatinan kor iyo kalba la raaco haddii la jaro alikhlaasi lilmacbuudi waalmutaabacati lilrasuul aslayni baa laga beddelayaa oo waxay noqonaysaa cala alikhlaasi lilmacbuudi waalmutaabacati lilrasuuli sala allahu aleyh wasalam shareecada islaamku waxay ku dhisan tahay laba asal waana laba asaloo waaweyn asalka koowaad waa in allahoo keliya la caabudo cibaadadana loo gaar yeelo asalkaana adillo badan baa ku tusinaysa allah wuxuu yidhi alaa lilaahi addiinu alkhaalis wuxuu allah yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin wuxuu kaloo allah yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada marka in ikhlaas lala yimaado oo allaha cibaadada loo saafi yeelo oo shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yarba laga saafi yeelo oo laga badhax tiro cibaadada waa asalka diinta ugu weyn waxaanay la macno tahay laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah asalka ikhlaaskiiyo tawxiidku la macno yahay diimaha dhammaantoodna iyo sharaaicda dhammaantoodna waxay ku dhisnaayeen asalkaas ashhadu an laa ilaaha ila allah nebiyada dhammaantoodna asalkaa waa lala soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun marka ashhadu an laa ilaaha ila allah tawxiid iyo ikhlaas bay ku tusinaysa camal kastoo wanaagsan waa in ilaahay loo saaf yeelaa lagana badhax tiraa shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yarba yacni kiisa ka kale ka yarba laga saaf yeela riyaa'i waalsumcati wa naxwiha addilo badan baa soo aroortay oo shirkiga inuu xaaraan yahay sheegaysa camalka inuu buriyo sheegaysa jannada in laga xaaraantilmeeyo cidda shirki ku dhimata sheegaysa dembigooda inaan la dhaafayn cidda shirkul akbar ku dhimata sheegaysa waciid iyo goodiyo badanna tilmaamays wuxuu allah yidhi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين waxaa laynoo sheegay shirkigu inuu camalka buriyo oo haddii shirkul akbar lala yimaado oo lagu dhinto camalku waa burayaa camal saalixina ma baaqi noqonayo camal saalixina ma baaqi noqonayo wuxuu kaloo allah yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkul akbar ciddii ku dhimata inaanu ilaahay ka dhaafayn oo ka cafinaynin ayuu ilaahay inoo sheegay oo labada aayadood ee suuratu nisaa ku soo arooray ayuu allah ku nasgarayo ku sheegay wuxuu kaloo allah inoo sheegay in jannada laga xaaraantinimaynaayo ciddii shirkul akbar ku dhimata innahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi aljannata wa ma'waahu annaar oo kii shirkul akbar ku dhinta jannadana ilaahay waa ka xarrimay oo xaaraan bay ka tahay hoygiisuna waa naar buu allah yidhi ikhlaas qofkaan la iman camalkiisu wuxuu noqonayaa marduud allah wuxuu yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura qofku isagoo shirkul akbar ka madhan oo aslulikhlaas la yimi ikhlaasku wuxuu leeyahay asal iyo kamaal asalku waa maxay aslulikhlaas waa shirkul akbar inuu ka tago kamaalulikhlaasna waa maxay waa shirkiga labadiisa noocba inuu ka tagaana waa kamaalul ikhlaas aslul hadduu ruuxu la yimaado oo shirkul akbarkii uu ka madhan yahay laakiin kamaalul ikhlaas aanu la iman oo shirkul asqarkii uu la yimaado riyaa'i waalsumca camalkaa uu shirkul asqarka kula yimi khusuuskiisu wuxuu noqonayaa mid bura laakiin acmaashiisii kale waa u jiraa waxaanu la yimi dembi kabiira ah oo weyn buu la yimi ma aha camalkoo keliya burayee dembi kabiira ah oo fisqiya ayuu ku jiraa waajibna waxa aynu dembigaas istusnimada aynu ka toobad keenaa waajib ku ah haddaanu ka toobadkeenin ciqaabtii waa ku mutaysanaya waayo waa ta laynoo sheegay cidda ugu horraysa xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiis abi hurayra cidda ugu horraysa ee naarta lagu hurinaya inay yihiin saddex nin mid waxa weeye waa ninuu ilaahay qur'aanka baray oo dabeedna wuxuu qur'aanka u akhrin jiray si loo yidhaahdo waa qaari aakhira ayuu ilaahay kaas uu ku yidhaahdaa nicmadu ugu nicmeeyey intuu garansiiyo maxaad nicmadii ku samaysay markaasuu wuxuu yidhahdaa ilaahow dartaa baan u akhrin jiray markaasaa waxaa lagu yidhahdaa been baad sheegtay waxaad u akhrin jirtay si lagu yidhaahdo waa qaari dabeedna naartaa loo diraayo loo taxaabaayo lagu ridaa lama odhan camalkii qiraa'ada keliya ka buray oo acmaashiisii kalaa la egaa laakiin waa dembi lagu ciqaabayo oo naartii lagu gelinayo mid kale ilaahay wuxuu ku arsaaqay geesinimo markaasuu jihaadkii galay hadda dagaal fitana ma gelin casabiyad iyo qabyaaladna kuma dagaalamin dagaalka uu ka qayb galay waa jihaad laakiin qasadku uga qayb galaa wuxuu yahay qasad faasida liyuraa makaanah si isaga maqaamkiisa loo arko daraaddeed oo loo ammaano oo loo yidhaahdo waa geesi taas daraaddeed buu jihaadka u galay ilaahay kaana wuxuu u sheegaa nicmaduu ugu nicmeeyey oo uu garansiiyaa markaasuu ilaahay wuxuu weydiiyaa uu yidhahdaa nicmadii maxaad ku samaysay markaasuu yidhahdaa ilaahayow dartaa baan u dagaalamay oo u jihaaday ilaa aan soo istishaaday oo aawadaa la ii soo dilay markaasaa waxaa lagu yidhahdaa been baad sheegtay waxaad u dagaalantay si lagu yidhaahdo waa jarii oo waa dhiiran yahay waqad qiila waana lagu yidhi isagana naartaa loo taxaabaa kii xoolaha istusnimada u bixinayeyna sidaas si la eg baa lagu yidhahdaa marka ikhlaaska arrinkiisu waa wey nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa qaybta labaad ama asalka labaad ee diintu ku dhisan tahay waa in rasuulka la raaco sala allahu alayh wasalam daahiran wa baatinan oo raacitaanka rasuulka la raacayaa wax kasta oo la samaynayo lagu raacayaa waa mid waajiba waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiska saxiixaynka min xadiisi caaisha riwaayada muslimna waata sheegaysa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka camal sameeya aan amarka diinta waafaqsanayn camalkaasi wuxuu yahay mid lagu radinayo oo aan laga aqbalay itibaacana nusuus fara badan baa amartay oo allah wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca ka laydiin soo dejiyey ka laynoo soo dejiyeyna nebiga sala allahu alayh wasallam baynu kala kulmaynaa oo ka qaadanaynaa wuxuu kaloo allah yidhi qul in kuntum tuxibbuuna allaha faattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaad ku tidhahdaa haddaad tihin qaar ilaahay jecel aniga i raaca haddaa i raacdaan allah waa idin jeclaanayaa waana dhaafayaa dembiyadiinna hadda ay raacdaan culammadu labada asal waxay yidhaahdaan mid waxa weeye wa anlaa yucbada ila allahu waxdah asalka labaadna wa an laa yucbada allahu ilaa bima sharaca waa inaan allah lagu caabudin ku allah sharciyeeyey mooyaane wax kale aan allah lagu caabudin oo bidac iyo wax caqliga laga qaatay xaggeeda aan lagu caabudin bidcooyin iyo aaraa' iyo qiyaasiye faasidah iyo jahaalaad waa inaan allah lagu caabudin waxaa lagu caabudayaa waa inay noqotaa wax nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay oo laga qaatay haddii kale waa marduud allahna wuxuu yidhi waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin waxay mufasiriinta qaarkood ka qaateen labada sharti ee camalka saalixa loo shardinayo miman aslama wajhahu lilaah waxay yidhahdeen akhlasa ayaa looga jeedaa oo aslama haddii laam lagu gudbiyo waxay sheegtaa istislaam iyo hoggaansi haddii sideeda loo gudbiyo mafcuulka loo gaadhsiiyana waxay sheegtaa ikhlaas hadda waa la gudbiyo mafcuulkaa sideeda loo gaadhsiiyey aslama wajhahu akhlasay noqonaysa macnaheedu wa huwa muxsinun ay wa huwa muxsinun fi itibaaci rasuuli sala allahu alayh wasalama daahiran wa baatinan isagoo ku samafalay raacista uu rasuulka raacayo kor iyo kal uu ka raacayo rasuulka sala allahu alayh wasalam mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdeen labada shardiba waxaa laga qaadanayaa aayaddan ayaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen waxaana ka mid a ah culammada sidaa sheegtay ibnu kasiir ayaa ka mid ah culammada sidaa sheegtay raximahu allahu raxmatan waasica saas aawadeed acmaasha iyo aqwaasha iyo waxa la samaynayo dhammaan waxaa lagu miisaamayaa raacitaanka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacay hadday tahay mucaamalaadka dadku ay mucaamilayaan ee wax kala iibsanayaan ee wax kala kiraysanayaan ee ay shuraakoobayaan kullu daalik waa in loo eegaa amarkii rasuulka ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana sharcigii nebiga sala allahu alayh wasalam ma waafaqsan tahay mise waa khilaafsantah wixii khilaafsani waxay noqonayaa marduud tabarrucaadka iyo waxyaalahay dadku bixinayaan ay ku tabarrucayaan waxaa loo eegayaa sharciga ayaa loo eegayaa wixii khilaafaa waxay noqonayaan wax marduud ay noqonayaan waxa lagu heshiinaayo ama waxa lagu ballamayo wax kasta waxa lagu miisaamaya shuruudaha iyo camalka iyo odhaahyada iyo waxa la samaynayo iyo waxa laysu shardinaayo dhammaan sharcigaa lagu miisaamaya kullu shartin laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatilu wa in kaana mi'ata shart sida xadiiska saxiixaynku sheegayo shardi kastaan ku sugnayn kitaabka ilaahay waa marduud boqol shardi kulu ku yahay waa mid marduudah oo aan la aqbalay sulxiyada dadku ku heshiinayaan hadday sharciga khilaafaan waxay noqonayaan qaar marduud ah waxaana nabiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan xarama xalaalan aw axalla xaraaman bacdu ahli cilmina waa quweeyeen bimajmuuci turuqiha isagoo sidaa xadiidku u dhammaystiran amaa qadarka hore oo keliya almuslimuuna cinda shuruudihim isagu waxa weeye bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey isagoo mucallaqa oo majzuum ah culamadu muxadisiintuna waxay ku dareereen mucallaqaadka bukhaari ee majzuumka ahi waa saxiixatun ilaa man callaqa canhu waxay saxiixo tahay cidda uu bukhaari ka tacliiqiyey ayay saxiixa ka tahay shardigii xaaraan xalaaleeya ama xalaal xaaraantinimeeya inuu baatil yahay xadiiskanna waa ku tusinaya guurarka dadku ay guursanayaan iyo dalaaqyada iyo furitaannada iyo ceshashada la ceshanayo dhammaan iyagana waxaa loo eegayaa sharciga wixii khilaafaa waa marduud nadarrada iyo dhaaraha wixii sharciga khilaafa waa marduud markaa sheikhu waxa uu tilmaamay raximahullah bal ilfiqhu min awalihi ilaa aakhirihi laa yakhruju can hada alasli lmuxiid fiqigu intiisa ugu horraysiya intiisa ugu dambaysaa dhammaantii ka bixi maayo asalkaa weyn kama baxaayo ee asalkaasuu soo gudagelaya alqaacidatu asaadisa qaacidada lixaad oo ka mid ah alqawaacid aljaamica alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxaa u ah cibaadooyinka xaaraantinimaynbaa u asala falaa yushracu minha ilaa maa sharacahu allah warasuuluh lama sharciyaynaayo cibaadaadka xaggooda lagama sharciyaynaayo mooyaane kuu sharciyeeyey ilaahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uu sharciyeeyey mooyaane wax kale lama sharciyaynayo falaa yushracu lama sharciyaynayo lama bannaynayo minhaa cibaadaadka xaggooda ilaa maa sharacahu allahu miduu ilaahay sharciyeeyey mooyaane wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam miduu sharciyeeye mooyaane cibaadaadka wax kale lagama sharciyaynayo waalaslu fi lcaadaati alibaaxa asal waxa u ah caadooyinka alibaaxatu bannayn baa u asala falaa yaxrumu minha ila maa xaramahu allahu wa rasuuluh sala allahu calayhi wasalam ma xaaraan noqonaayo caadooyinka xaggooda kama xaaraan noqonaayo mooyaane miduu ilaahay xaaraantinimeeyey wa rasuuluhu rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam uu xaaraantinimeeyey mooyaane qaacidada halkan uu sheikhu kaga hadlaya waxay ku saabsan tahay cibaadaadka maxaa u asalaa ashyaadaan cibaadada ahaynna maxaa u asalaa qaybta koowaad cibaadaadka waxaa u asalaa inay mamnuuc tahay oo xaaraan tahay oo aan cibaado lala iman karin mooyaane cibaado nas lagu sharciyeeyey oo aayad ama xadiis nebi oo sugan lagu sharciyeeyey mooyaane wax kale cibaado lagama yeelan karo waxaa allah lagu caabudayaa waa inay tahay wax nas lagu sharciyey ilaahay baa yidhi ama rasuulkiisaa sala allahu calayh wasalam yidhi ama rasuulkaa sameeyey haddii aan saas yadaa loo haynin oo aayad ama xadiis nebi oo sugan aan loo haynin cibaadadii in lala yimaadaa waa mamnuuc waayo waxay noqonaysaa min qabiili albidac waxaa allah lagu caabudayaa waa inay tahay wax lagala kulmay nebiga sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ma waxaa u sugnaaday shurako iyo wadaagayaal miyaa u sugnaaday shurakadaasoo u sharciyeeyey xagga diinka uga sharciyeeyey maa lam ya'dan bihi illaahu midaanu ilaahay u fasixin marka waxa allah lagu caabudayaa waa in idni sharciga loo haystaa haddaan idni sharciga loo haysanin in cibaado laga yeesho la yidhahdo ilaahay baan ku caabudayaa ma suuragal aha cibaadaadku itibaac bay ku dhisan yihiin axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortay iyadoo asalkaa laynoo tilmaamayo sida xadiidka muslim uu saxiixa ku soo wariyey man camila camalan laysa calayhi amrunaa fawa raddun ka sameeyo camal aan amarkayaga waafaqsanayn camalkaasi wuxuu yahay mid lagu radinayaan laga aqbalayn ayuu yahay marka wuxuu cibaadaha lala imanayaa waa in asalkii mutaabacatu rasuul waa in hore u soo marray waa in asalkaas yacni mid ku fadhida waa inay noqotaa cibaadadaas cibaado iska bannaanna ma jirto ee cibaadada sharciyada ahi imaa waajibatun wa imaa mustaxabbah waa laba mid ama waa inay tahay mid waajiba ama waa inay tahay mid sunno ah haddaynay labadaa midnaba ahayn mubaax weeyaan ma suuragal aha ee waa inay noqotaa mid markaa la amray amar la waajibinaayo ama amar la amray amar la sunnaynaayo amar lagu waajibinayo iyo amar lagu sunnaynayo haddaan midnaba loo haynin in la yidhaahdo ilaahay baa lagu caabudayaa ma bannaanaanayso waxaanay noqonaysaa bidca nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan idinka digayaabaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam umuuraha kuwooda la soo darrisiiyaan idinka digayaa waayo wax kastoo la soo darrisiiyey waa bidco bidco kastaana waa baadi istixbaabka markaynu sheegaynana waxaynu u jeednaa istixbaabulmashaayikh kama tilmaamayno waxaynu uga jeednaa istixbaab sharci oo in sharcan la sunneeyey oo daliil lagu sunnaynaayo loo haya ayaa loo jeedaa sida xadiis nebi oo sunnaynaayo waa in la hayaa marka cibaadadii waa in aayad ama xadiis loo hayaa haddaan loo haynin sheekh hebel baa yidhi waa mustaxabbo yacni waxba uma tarayso mashruucna kuma noqonayso qaybta labaad ee ay qaacidadu ka kooban tahay waxa weeyaan waalaslu fi lcaadaati libaaxa waxaa u asala caadooyinka ibaaxo ama bannayn oo shaygu haddaanu cibaado ahayna caado yahay asalkeedu waxay noqonaysaa ibaaxo deliil xaaraantinimaynaya haddaan lahaynna xaaraan noqon maysee waxay noqonaysaa mubaaxa ayay noqonaysa waayo ashyaada wax anfacaysa ama ashyaada lagu intifaacayo ibaaxa u asalaa daliil xaaraantinimeeyey haddaan lahaynna ibaaxadaa lagu xambaaraya waxaana laga deliishanayaa cumuumaadka adillada مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلهي واك أبوري إذنك آودين أبوري وحا أرلد كسوغان دمانتون مركا الله وحينو الشيقية وحا أرلد كسوغان دمانتون إنو إلهي وأبوري إنو كو انتفاعنا درادين مركا وحي الدليل حارانتين مين يا الله إنن oo daliil diidaya aan lahaynin oo loo diidaayo dararkiisa loo diidaayo aan lahaynin wax kastoo laynoo diidayba dararkiisa aawadeed baa laynoogu diidayaaye wuxuu noqonayaa ibaaxuu noqonaya shay mubaaxa ayuu noqonaya waatuu allah yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waaطayibaati min alrisqa qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunya khaalisatan yowma alqiyaamah allah wuxuu idhi yaa xaaraantinimeeyey quruxda uu ilaahay abuurtay yaa xaaraantinimeey ziinata allaahi waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq quruxdaasoo ilaahay u soo saaray addoommadiisa iyo waxyaalaha wan wanaagsan yaa xaaraantinimeeyey waxyaalaha wan wanaagsan oo arsaaqda ka mid a idan waxaa laga qaadanayaa shaygii deliil xaaraantinimeeyey aan lahaynin oo waxyaalaha dadku ay ku intifaacayaan ee adduunyahan ay ugu intifaacayaan ka mid ah inay mubaax tahay oo bannaan tahay ayaa laga qaadanaya saas aawadee ilaahay wuxuu si raaciyey markuu inkiray dayibaadka wax ka mid a ah iyo quruxda wax ka mid a ah. in la yidhaahdo waa xaaraan markuu inkiray ayuu allah wuxuu sheegay inay dayibaadkaas iyo ziinadaasiba u sugan tahay mu'miniinta maalinta qiyaame khaalis ay u tahay adduunyada laakiin lala wadaagaya laga fahmayaa oo gaalada laftooda ay ku intifaacayaan marka idan waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha la cunayo ama waxyaalaha la cabbayo ama waxyaalaha la xidhanaayo ama waxyaalaha lagu mucaamilaayo daliil xarrimay haddaan lahaynin waxaasina uu yahay wax naafica inuu noqonayo shay mubaaxa inuu noqonayo saas aawadeed buu sheekhu wuxuu yidhi raximahullah wa ama alcaadaatu kulluha kaalma'aakili waalmashaaribi waalmalaabisi kulliha waalacmaalu walsanaa'icu walmucaamalaatu waalcaadaatu kulluha faalaslu fiiha alibaaxatu waalitlaaq caadooyinka dhammaantood sida waxa la cunaayo ama waxa la xidhanaayo ama waxa la cabbaayo dhammaantood iyo camallada dhammaantood aan cibaadaadka ahayd iyo farsamooyinka iyo shaqooyinka markaa dhammaantood iyo mucaamalaadka dadku ay ku mucaamilayaan iyo caadaadka dhammaantood waxa u asala ibaaxo inay bannaan tahay faman xarama shay-an minha lam yuxarimhu allahu walaa rasuuluhu fahuwa mubtadic ku kasta oo xaaraantinimeeya ashyaada wax ka mid ah waxaanu ilaahay xaaraantinimayn rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam aanu xaaraantinimayn wuxuu noqonayaa mubtadic ayuu noqonayaa waxaanu la mid noqonayaa siday u xaaraantinimeeyeen mushrikiintu xoolaha wax ka mida ay xaaraantinimeeyeen xoolahaasoo ilaahay xalaaleeyey rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasallam uu xalaaleeyey wuxuuna noqonayaa sidii mid doonaya aqoon darradiisa daraaddeed ku doonaya inuu xaaraantinimeeyo wax ka mida mid doonaaya uu noqdo waxyaalaha dharkaa noocyadooda wax ka mid a ama sanaa'icda iyo farsamooyinka wax ka mid ah mid xaaraantinimaynaya uu noqonaayo ama waxyaalaha la ikhtiraacay ee dunyawiga wax ka mida mid xaaraantinimaynaya oo deliil la'aanteed ku xaaraantinimaynayo kaluu noqonaya ee jahligiisa ku xaaraantinimaynaya sheekhu wuxuu yidhi ruuxa markaa dariiqaa raaca waa mid lumay jaahilna ah waayo shayga la xaaraantinimeeyey kitaabka iyo sunnada lagu caddeeyey oo allah wuxuu yidhi waqad fasala lakum maa xarama calaykum idan muxaramaadku waa mufasala waa mid la tafsiiliyey oo la caddeeyey shaygii daliil xaaraantinimaynaya aan lahayna wuxuu noqonayaa inuu bannaan yahay haddaanu waxaasi cibaado ahayn ee mucaamalaad iyo umuuro dunyawiya iyo caadooyin yacni ay tahay waatuu allah yidhi qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman wa xalaala iga warrama waxaa ilaahay idiin soo dejiyey oo arsaaq ah oo dabad qayb ka midana aad ka dhigteen xaaraan qayb ka midana aa ka dhigteen xalaal ma ilaahay baa idin fasaxay qul allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun ma allah baa idiin fasaxay inaad kana xalaalaysaan kana xaaraantinimaysaan mise allah baa ku been abuuranaysaan sabri iyo taqsiim baa lagu sameeyey oo waxaa markaa loo qaybiyo laba qaybood oo ashyaada arsaaqda ah qaybna xalaal ka dhigaysaan qaybna xaaraan ku sheegaysaan waa laba mid inaa ilaahay fasax uga haysataan xaaraantinimayntaa xaaraantinimaynaysaan iyayna allah ku been abuuranaysaan labadaa waxba kama dhexeeyaan haddii la yidhaahdo allah baa noo idmay waxaa la odhanayaa bal deliilka sheegaaya keena haddii deliil la waayo waxay u dhacaysaa ta dambe ta dambead tacayunaysa ay u dhacaysa ibaaxada waatay culammadu yidhaahdeen waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa ibaaxa asliya iyo ibaaxa sharciya ibaaxada sharciyada ahi waa ibaaxada khitaab lagu banneeyey ibaaxada asliyada ahina waa ibaaxada baraa'atul asliya ah oo daliil xaaraantinimaynaya aan lahaynin oo asalkeedii lagu dareerinayo saas aawoodee masaa'ishu markay ishkaal galaan mid walba waxaa loo celiyaa asalkeeda cibaadaadka daliil lagu sharciyeynayo haddaan lahaynin asalkeedii baa loo celinaya oo xadriga iyo manciga ah ila deliil cibaadada lagu sharciyeynayo haddaan lahayn bidacay noqonaysaa bidcadiina waxa weeye waa mid xaaraanaan bannaanayn oo nebigu waa kaa ku sheegay inay bidcadu baadi tahay caadaadka iyo mucaamalaadkana hadday ishkaal galaan oo deliil lagu xaaraantinimaynayo aan lahaynin yadana asalkeedii baa loo noqonayaa oo asalkeedaa lagu dareerinaya alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan oo waxaa la odhanayaa daliil xaaraantinimeeye haddaan lahaynin waa xalaal baa la odhanayaa waa mubaax oo waxay gelaysaa xalaashii caddayd bay gelaysaa siduu nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam ina alxalaala bayinun wa ina alxarama bayin xadiis kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam wamaa sakata canhu fawa mima cafaa lakum wuxuu ilaahay ka aamusay waxay ka mid tahay waxyaaluhu idiin cafiyey ibaaxa asliya waxay culammadu ka cabbiraan nusuusta cafwi baa lagu itlaaqay oo laga cabbiraa xadiidkanna ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen min xadiisi abidardaa inuu markaas sanadkiisu xasan yahay culammada sidaa sheegtayna waxaa ka mid ah asheekhu alalbaani wa hayruh wamaa sakata canhu fahuwa mima cafa lakum aayatulmaa'ida lafteeduna waa ta sheegtay cafwiga لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك